بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين shalay waxaa noo dembeysay muqadimadii muxaqiqa uu ka sheegay usul fiqiga iyo duruqda iyo qaabka wax loo alifay ayaa noo dembeysay oo ahayd طariiqaة الfuqahaa طariiqaة اlaxnaaf uu bixiyey طariiqaة اljamuur mutakalimiin iyo shaaficiya ay qabaan iyo maalikiye iyo xanaabilo iyo ariiqa saddexaad oo ahaa ariiqatu jamci kabacdina wuxuu ka dabageeyey laba ariiq oo midna tahay takhriij ulfuruuc cala alusuul midna ay tahay maqaasid shariica ayuu shalay ku gebagabeeyey inahaas ayaa shalay noo dambeeyey waxaanu sii taabanaynaa labada wadaad oo halkan hadda isdaba yaalla oo ku saabsan midna uu yahay wadaadka xaashiyada iskale ama tacliiqa cafwan tacliiq wadaadka iskale sheekh maxamed yaasiin alfadani wadaadka isaga ah dee kuunyadiisa iyo magaciisa iyo meesha in kugu qoran tahay iyo waktigu dhashay iyo maka inuu ku dhashay iyo eh, waana wadaad asal ahaan ka soo jeeda indonesiya eh, fadan mandiqo ka mida ah manaatiqi indonesiya ayuu ka soo jeedaa eh, waa wadaad shaaficiya xagga fiqiga sida in kaga muuqataba nin caalima ayuu ahaa kutub badan waxna ka qoray tacliiqiyeyna xagga fiqiga xagga caqadigana waa nin sida ka muuqata ashcari ah oo wadaadka kitaabka iskale iyo asagu ay isku meel yihiin marka inahaas eh, asaga waan uga gaabsanayna wax hadda badan oon uga sii mashquulno ma jirto muxaqiqu war badan buu ka soo raray marka meesha ha laga fiiriyo eh, waxaa muhiima ah in laga hadlo tarjamada eh, abi isxaaq ashiraazi wadaadka muxaqiqa ah halkaanu ku qoray magaciisa abusheekh abu isxaaq ibraahim ibnu cali yuusuf alfayrus abadi ashiraasi ashaafici almulaqab jamaaludiin wuxuu dhashay saddex boqol sagaashan iyo saddexdii ayuu dhashay fayruusi aabaad buuna ku dhashay shiiraastuna waa meeshu wax ku bartay wey meeshu wax ku bartay labada mantiqo sidaa un bay kala yihin shiiraasna waa meeshu wax ku bartay fayruusi aabaadna waa meeshu ku dhashay waa intaas wey ayib nin caalima marka buu ahaa sida tarjamada baad ka akrinaysaan oo culummada islaamka waaweyna shaaficiyada khaasatan ka mida buu ahaa mualafaad buu leeyahay mualafaadkiisa wadaadku hadda meeshaan toban buu ku qoray tobankaas soomaalidu dee intay taqaano waxaa ka mida almuhadabaa ka mida fi lmadhab tambiiha ka mida labadaas kitaabo labada kitaaba ugu muhiimsan oo fiqiga soomaaliduna ay ka warqabaan khaasatan midka yar oo tambiiha laga warqabo adiladiisana waxaa takhriijiyey ninka la ibnu kaiir baa takhriijiyey muhadabka isaguna kitaab muhiimo dee kitaab weyn ah oo kutubta shaaficiyada ka mida masaa'il badan oo muhiimana wuu kaga hadlay weeye sheekh wuu kaga hadlay waana yaalla hadda shuruux buu leeyahay shuruuxa sharxiga uu uga dhintay abwaabu riba uga dhintay imaamu nawowi intaasaa uga xoog badan inta kale oo la dhadhammaystiray subki iyo qolyahan kale wadaad kale oo ahaa sudaani ahaa iyo uu dhammaystiray muticmiyuu ahaa adugu hadda waa dhammaystiren kitaabkaasna kutubta muhiimka ah. kuwan kaleo hadda nukat fi lkhilaaf iyo lumacana de waa kaan haysana iyo sharxiisa shalan soo marnay tafsiirada fi usuul fiqi mulakhas iyo macuuna fi ljadal iyo dabaqaat eh, fuqahaa iyo nasxu ahlilcilmi iyo kuwaasuna waa jiraan adigu ilaa sideed iyo toban kitaab ayaa la gaarsiiyaa wadaadku hadda wuxuu meeshaan ku sheegay toban laakiin eh, ilaa labaatameeyo wax ku dhow ama ah baa la gaarsiiyaa wadaadka marka eh, kutubtiisu waa saas lakin wadaadka kutub badan buu ka tegey muxaqiqa ah wadaadka kamuusan hadlin sida inii muuqata markuu sheegay tarjamadiisa sida ini muuqata nashaatu waishtiqaalu bilcilmi wamashaayikhu markuu yidhi kabacdi martabatu bayna alculamaa wa hanaa'uhum calayhi buu yidhi kabacdi wuxuu u gudbay mu'alafaatuhu wa shicruhu akhlaaquhu waracuhu wafaatuhu wa dafnuhu intaasuu u gudbay ayb maraaxishii kale oo muhiimka ahayd waxba kamuusan taan muxaqaq waana qusuurun fi baxi wey qusuurun fi lbaxi wey khaasatan masalada ku saabsanayd xagga caqadigiisa iyo madhabka caqadiga inuu ka hadlo daruuri bay ahayd si loo ogaado wuu gooyey marka uu isaga tegey waxaana u malaynaya walcilmu cind allahi inuu u gooyey mushkilad ku jirta mushkilad ku jirta inuu u gooye baan u malaynayaa sidaa daraaddeed baan shala soo ballan qaadnay inaan wax ka taabanno maadaama hadda sida ka muuqato muxaqiqu uu ka cararay wuxu uga cararaya meeshu ku jiro bilaash ma ah wuxuu uga cararay waxaa weeye shiiraazi caqadigiisa iyo muctaqadkiisa ayaa doodu ka jirtaa woy oo lagu baraanbaray oo la isu qabso dood ka jirtaa marka maadaama ay saa tahay waxaa laga yaabaa inuu tawar u waayo isaga cararo isaga leexdo woy ila qofka wax taxqiijinaya ma wax alifaya ma wax qorahaya hadba tabartiisu taagsanaya wax qorahaya wax alifaya marka inay saa tahay ayay u banta alcilmu cinda allah ninka la shiraasi waa nin ashcariya xagga muctaqadka wadaadada qaarba meel bay ku dhuntaan qaar muctaqadkiisaas diida oo yidhaahda salafi bu ahaana waa jiraan kuwo yidhahda ashcarigu ahaana waa jiraan wey labada qowlba waa jiraan wey dood badan iyo war badan ayaana ka taagan wey marka maadaama war badan iyo dood badan ka taagay muxaqun isaga tegey ayaa waxaan jeclaysa wax yaranta ka taabanno kabacdina inaannu kitaabkanaga aan sii bismilaysanno oon sii wadanno wadaadada qaar sidaan sheegnay waxay yidhaahdaan muctaqadkiisu wuxuu ahaa salafi buu ahaa waxayna u deliishadaan risaalo yar oon badnayn gebigeedaba qodobaysan oo caqiide ah oo usqoray waa u deliishadaan oo ku magacaabeen inay tahay caqiida salafiya liabi isxaaq shiraazi shayga labaada u deliishadeen waxaa weeye kitaabkan hadda annagu aan hayno lumaca aqwaal badan oo ku timid oo u dhici doono wa qaalat ilashcariyatu uu diidi doono qowlkooda waxayna maadaama kitaabkan uu ku diidey iyo kutub kaleba masaa'il uu ku diidan yahay ay ka muuqato qaalat ilashcariya intuu isaga leexday hunaa waxay ku tusaysaa hee inuusan ashcari ahayn risaaladanna waa ku xoojinaynaa risaaladanna waa ku xoojinaynaa warkaasay la yimaadeen y marka taas waa jirtaa qolo kale waxay leeyihin may wadaadka ashcari weeye khaasatan wadaadada ashaacirada ha u badnaadeen ibnu casaakir uu ka mid yahay ibnu subki uu ka mid yahay dabaqaat shaafici uu ka mid yahay iyo wagayruhuma way difaaceen waxay dhaheen ninkaanu ashcariyu ahaa shaaficiyulmadhaba ashcariyulmuctaqada buu ahaa warkiisuna waa cad yahay weeye waxaa la yidhi ka warrama wararka uu lumaca ku sheegaya kayrkiisba uu yidhi qaalat alashcariyatuna isaga leexday waxay dhaheen taasu ceeb maaha dee ninku inuu madhabku ka tirsan yahay meeshay ku jilicsan inu isaga leexdo waxay ku tusaysaa inuu xaqdoon yahay dhibna malaa isaga leexan hayaa wey hada wa saxiix hada wa saxiix jawaabta jawaab saxiixa wey inay meesha ku leea ay ku qaldan yihiin asagu marka u arka inuu isaga leexdo wax dhiba male wey marka in lagu sugo madhabkiisa ah, eh, shaaciradabu meela ka leexday laysa bisaxiix wey waxay ku xoojiyeen oo qawiyo taa kasii fiican oo xoog badan waxaa weeye inuu leeyahay kutub uu ku difaacay ashaacirada uu leeyay oo muctaqadkiisa uu ku caddeeyey muctaqadkiisa uu ku caddeeyey inuu leeyahy oo madbuuca ay taallo ayay howlay ku xoojiyeen ka mido waana saxiix wey jawaabta saddexaaday ku xoojiyeen qodobka saxiix ku xoojiyeen waxaa weeye taariikhdiisii la ogaa oo uu soo maray wadaadku taarikh buu leeyahay asaga iyo dadkii salafiyada u nisba sheeganayey waqaa'ic dhex martay iyo xawaadis dhex martay oo dad la isaga laayay xataa dad la isaga dilo dad badan ku dhinteen dhowr iyo labaatan qof oo arday hadda dalabatulcilmiya ay ku dhinteen oo macruuf oo la yihaahdo waqcatul eh, iskandarani la yihaahdo oo isagu meel jaamacada ama madarasa ama macdun wax ka dhigaayey nin dhiganahayo ashcari fidno u kiciyey kabacdina niman xanaabile iyo salafiyaha iyo ashaacirada isku laayeen kabacdina dowladdu u yeertay asagii wadaadadii kale oo e, salafiyiinta ahaaba oo la dhexdhexaadeeyey oo qaacidaasoo dhan bay ku xoojiyeen hada wa saxiixu marka inuu ashcari yahay ayaa warkiisu yuu ku cad yahay maxaa la yidhaahdaa kutubta ka muuqata kutubtiisa haddaan wax ka taabanno ama asaga maraaxishiisa abuxasan alashcari macnaha madhabkan hadda ashaacirada laleeyahay muxuu yahay maadaama nin wadaadku waa ashcari waxaa u baahan ashaacidan wax laga taabto liannahu marar badan intaan isaga tagno ayaa anagoo dersigii dhexda uga jira markii la yidhaha ashaacirada wax laga sheega ama firqa ama jamaacaadka ayay dadka dalabatulcilmiga qaarkood ayay ku leein sheekhu maxaa laga wadaa sheekhu maxay tahay waxaas maxay tahay marka cuyuubta eh, duruqu tadriisna waxaa ka mid oo lagu sheegaa wadaadku inuu u tala saarta dadku wax akrinahaya aqoontooda oo si waxaan waa og yihiin adigu waa garanaysa ayaguna waa garanayaan isaga soco maxaa waxaas ka weydiinaysaa warkan waa iska garanahaya waa khata wey fi tacliimigu waxaa muhiim ah shaygu hadduu muhiim yahay in la baraarujiyo weeye haba la gaabiyo marka ashaacirada abuxasan alashcari cali ibnu ismaaciil ibnu isxaaq ibnu abibashri nin wuxuu ahaa qarnigii eh, afraad bilowgiisii dhintay oo eh, saddex boqol labaatan iyo saddex meelahaas geeriyooday buu ahaawo eh, xagga alabkiisa cilmiga iyo muctaqadka baan ka hadlaynaaye wuxuu ahaa nin muctazili ah maraaxil buu maraa saddex marxalou maray si warku u yaraa saddex marxalo ayuu maray marxaladda koowaad waxay ahayd inuu nin muctaziliya ahaao sheekhiisuna uu ahaa abu caliy aljubaa'i oo hooyadiisna qabay soomaali waxay tidhahdaa ninka hooyaday qabaahee waa adeerkii wey marka ninka hooyadiis qabay oo sheekhu muctazila ah ayaa sheekhu abu caliy aljubaa'i ayaa sheekhiisa ah afartan sano ku gaaray dood kama jirta midda ayada afartan sano inuu muctazili ahaa baraxla war kama jiro wey markii dambe afartan sana markuu gaaray ayaa isagii sheekhiis masaa'il isku qabteen masaa'ilshii markay isku qabteen buu jawaabo fiican ka waayo wey kabacdina wuu wareera wuu wareera marxaladdaa iyadaa marka wuu ka gaabsada sheekhiina wuu ka go'ay guriguu iska isku xiray mudduu iska joogay meeluu iska wareegaayey kabacdi madhabkii ninkii la ohan jiray eh, karaamiyada ninkii la ohan jiray ali eh, cabdullaahi ibnu saciid eh, alkulaabi kulaabi kulaabiyiinta ano cafwan kulaabiyiinta ninkaasu ku xirtay wey ninkaasu marka muxuu ahaa isaga laftiisu ninkaa wuxuu ahaa dadku waxay ahaayeen jahmiyo iyo muctasilo oo ku ta'asurtay oo meel ah muctasilana dee waxaa aasaasay ninkii la odhan jiray waasil waasil baa aasaasay ibnu cataa iyo camr ibnu cubayd nimankaasaa asaasay niman shayaaiina bay ahaayeen waxayna dhinteen iyagu boqol eh, soddon iyo kowdii meelahaas waxbaan ka taaban doonaa marka ninkaasuu marka ku xirtay wey ninkaa markuu ku xirtay madhabka hadda ashaaciradu ay qabaan oo hadda ay haystaan marxaladiisii labaad weeye ninkaa marka muxuu qabay jahmiyo iyo muctazilo ku ta'asurtay waxay qabeen sifaatka ilaahay subxaanaه wa tacaala jumlatu wa tafsiila in la diido jamiica sifaat ilah caza wajal in la inkaro la diido mana jirto la yihahdo asagu intuu yimid cabdullahi ibnu saciid intuu yidbiyo maya anugu waan kala qaadaya sifaatka waxaan ogolahay qaar waa ogola qaarna waa diidaya qaar waa ogol oo sifaatka khabariga ah waxaa weeye waan ogolaanahayaa waan diidayaa cafwan kuwa macnawigana waan ogolaanayaa abu xasan ashcari halkaasu marka fariistay madhabka hadda ashaaciradu haystaanna waa kaas wey halkaasu fariistay wey muddo markuu kiila joogay lewaa nin waxbaaraayo sheekhiisina ka soo tegayo wareere ayuu isaga toobadkeenoo ka noqday marxalo saddexaad bay noqday marka maraaxil alaaa abu xasan alashcari cali bnu ismaaciil bnu isxaaq saddexda marxalo ayu madhabka saddexaad marka muxuu ahaa wuxuu yidhi waxaan anugu ku nisba sheeganaya o caqiide ka dhiganaya madhabka ahlusunna waljamaaca haddana uuna matalahayey axmed binu xambal halkaasaan anugu ku biir shubanaya ma kaana yactaqidu صaxaaba washaafici waaxmed waayr wamaalik halkaasaan ugu noqonayaa bu yidhi madhabka isaga kutubu marka ka qoray wey kitaabu limaanaa ka mida kitaabu maqaalaat islaamiyin baa ka mida risaalatu ilaa ahli saqar baa ka mida kutubtaasuu qoray wey kutubtaa dambe u qoray ashaacirada waa diideen wey shaacira waa diideen waxayna ku dhegan yihiinoo hadda ay haystaan madhabkii uu ka toobad keenay oo ka noqday oo diidey oo kulaabiyada madhabkaasay ku dhegan yihin oo diin ka dhigteen wey madhabkaasay diin ka dhigteen wey marka maraaxishaasu maray maraaxisha ayadaa ayuu maray weeye waxaa u baahan in wax layska weydiiyo ayagu hadday nimanka la yidhaahdo ashaaciradu maxay yihiin ma niman suniyiina ma niman ahlubidacaha waa laysku hayaa wey waa laysku hayaa wadaadda waxay leeyihin inay horta ahlubidac yihiin baa loo xoog badan yahay wey inay ahlubidac yihiin saasaa xoog badan oo saxiixa wey shaaciradu inay ahlubidaca yihiin ayaa xoog badan wey xagga takfiirintooda magaala ma la gaalaysinaya mise waa niman muslimiina selafku waxay ka leeyihiin laba qowl Ah, laba qowl shekh islam temiya wuu sheegay labada qowl wadaadda waxay dhaheen nimankan gaalow lannahu ta'wiil weyn bay ku dhaceen oo ka mid yahay kalaamulahi caza wajalla ka mid yahay bay ku dhaceen wey wadaadana waa difaaceen oo waxay dhaheen maya halkaa ma joogaane nimanka waa niman ahlubidaca ha la yidhaahdo wadaadda saddexaad baa dhaheen caysta waxay dhaheen aan dhahno maa waafaquu fiihi ahlusunna wa ahlusunna wamaa waafaquu ahlilbidac wa ahlulbidac aan dhahno wadaadda halkaas maray oo yidhi yaanaan xaqooda yaanaan duudsine wix ahlusunnada ay ku waafaqeenna waa khayr iyo ahlusunna waxay ku diideenna ahlulbidac bay ka mid yihiin ahlulbidac bay ka mid yihin laakiin weligaa waa inaad la socoto nimankaasu xagga ahlubidaca ah ayay u dhow yihiin masaaisha iimaanka iyo caqadiga iyo tawxiidka iyo kufri halkaasay u dhow yihiin halkaasay u dhow yihiin wey caalam islami waxaad ogtihin nimanka ayaga inay ku intishaareen waxa u bahan in wa laga taabto caalam islami inay ku intishaareen se u intishaareen baa imaan karta nimanka hadday ahlubinac yihin ahlubaail yihiin se u intishaareen wasaa'il baa jirta intishaarka oo sabab ka ahayd wasaaishaasna waxaa ka mid ahaa waktigan uu noolaa shiiraazi laftiisu ayay bilaabatay oo xoogeysatay wey waxyaalay ku xoogeystayna waxaa ka mid ahaa dowladdii bay dhex galeen dowladdii bay dhex galeen dowladdii markay dhex galeen nidaamulmulki ninkii la ohan jiray oo alab arsalaan u ahaa wasiirka markii dambena wiilkiisii wasiirka u noqday mulkishaah u ahaa nimankii atraagta oo salaajiqada la ohan jiray oo buwahiyiintii markii ay khilaafada intay niman shiica aheen buwahiyiintu inkaar qaba khilaafadana daciifiyey kabacdi waxaa yimid salaajiqaa yimid oo turki ka jeeday nimankan hadda ordogan maa lagu dabaaldegahay kun sanaa kasoo wareegtay macrakadooda ordogan baa maa lagu dabaaldegahay nimanka iyaga ah markay yimaadeen niman axnaafa oo sunniga isaga nisba sheeganaya lakiin bidax iyo khuraafaad badan ka buuxa ayay ahaayoon wey qaarkood ashaacira yihiin qaar maaturiidiin yihiin nimanka noocaas iska ahayan nimankaas markay dowladdii iyo mulkii ay qabsado khilaafadii ayagu ay ka hoos shaqaynahayeen ayay waxay siiyeen madaaris loo yaqaano madaaris nidaamiya oo meli melik nidaamudiin uu aasaasay weye cali bnu xusein oo aasaasay atunsi ninkaasa aasaasay baqdaad buu ka aasaasay wuxuu ka aasaasay nisaabur wuxuu ka aasaasay basra wuxuu ka aasaasay mawsul wuxuu ka aasaasay hiraad wuxuu ka aasaasay marwa meelo badan u ka aasaasay madaarista ayadaa madaarista ayada marka isagu shaaficigu ah fiqu shaaficiya lagu daraaseeyuu yiri raggii uu dhiibay oo marka waxaa ka mid ahaa rag badan oo uu ka mid yahay imaamu xarameyn ka mid yahy oo nisaabuur fariistay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa shiiraazi oo baqdaad fariistay markii dambe waxaa ku soo biiray khazaali baa ku soo biiray rag badan oo shaaficiya ah oo waaweyn oo ashaacira ah ayaa meeshii fariistay meelii marka ugu horreeyey madhab ah, ka xoogaystay nimanka la yidhaha ashaaciradu meeshaasaa ka mid ahayd qarnigii marka waxaa weeye markaa shanaadu bilowgiisi ilaa waxaa bilaabatay ninkii la ohan jiray shaam shaam baa bilaabatay oo waxaa joogay ninkii la ohan jiray nuuridiin zanki oo asagoo dhulkaa ka jihaadahayay oo salbiin la dagaalamayay oo muslimiinta agtoodana aad sharaf ugu lahaa oo ashcariya ayaa asaguna bilowday asagiiba haddana loo dhuntay wey markaasu asaguna wuxuu furay madaaris iyo macaahid iyo maraakiis buu furay wey maraakiista ugu caansan oo furay waxaa ka mida ah daaru xadiisi dimishq uu ka furay oo u dhiibay inuu casaakir ayaa ka mid ahay wey halkaasna nabar labaad baa naga gaaray nabar labaad baa naga gaaray xalab madaaris buu ka furay wey xalabna madaaris buu ka furay meel badun ka furay wey hawsha halkaasay mar labaad ka laba kacdeeyo ashaacira wey mar saddexaad baa nabar saddexaad nagu dhacay markii waxaa haysta la soco masar iyo dhulkaa liibiya iyo maqrib inta badan waxaa haystaa nimankii la oranaya faatimiyiinta haystay hadda la soco oo shiica oo inkaar qaba oo azhar dhistay nimankaasa haystay hadda la soco oo madhabu shiica iyo isnaa cashariya iyo ismaaciiliya lagu daraaseeya nimankii ayagaba waxaa ka soo dhexbooday oo wasiir u noqday oo taliyaha ciidanka u noqday salaaxudiin alayubi ayagoo daciifay oo dabcay ayuu ka soo dhexbaxay marka ayagoo dacfa ka soo dabcay kabacdi waxaa nimankii nasaara ayaa waxay ka soo duuleen dimyaad iyo dhinac iskandariya ka yimid nimanku uu cadaro ku dhigo maxaa geeska u dhuftay kabacdi sumcad xoog la buu helay waa loo sacabiyey wuu awoodaystay nimankiina eh, waa daciifeen faatimiyiinta ah kabacdi niman eh, shaaciro ah oo suniyiina oo ka mid ah walaadkii haystay suuriya ayaa fartiin ee rasaa'il soo daray waxaa war go-aan ahayn meesha nimanka inta ka tuurtiin waxaa weeye khilaafada cabaasiyiinta ku xihan nimankana kala tuur wey madhab alsunna meesha ka daahiri wey shiicana kala tuur wey alla ila waa runtii u yiru nimankiibuu kala tuuray Ah, qaar baa markii dambe nasaarada waraaqo u qortay oo waxay noo hiiliya waxaan nahay ahlusunna nagu soo dulay noo hiiliya kuwa ayagaana wuu laayow ah, gaalo waxay u yeertay <laughs> wallay madaxa lagu dhiftay ayb kabacdi meeshii marka xaa la qabsaday asar baa meesha ka soo booday wey asar iyo maraakiis waxo dhan baa ka soo booday madhabo ashaacira lagu fariisiiyo madhabo ashaacira halkaasa lagu furaysiiyo kabacdi hadda maxaad ka sugaysaa wey hawsha waa dilaacday qarnigii shanaad dhexdiis laga soo bilaabo lixaad ilaa toddobaad ayay hawshaa socotay wey xaramayn ninkii la odhanaya ismaaciil harowi yaa fadhiistay halkaas ku daraaseeyey maqrib caalam islaami waxa waday mutawmareed markaasuu weliba mahdi sheegtay weeye markaasu waxa weeye dawlad muwaxidiin buu dhaliyey wey markaasuu asagan halkaas ashaacire laga waxeeyey shaacire marka caalamkii dawladihii intay dhex galeen oo dawladii qabsadeen ayay waxay noqdeen hee diinulmulug bay noqdeen sidaas daraaddeed bay marka ku intishaareen oo caalam islaami kaga sayid caleeyeen wey intaa laakiin dad salafiyiino ayaga la dagaalamahayaa waa jirayno waa madhabkooda diidan wey waxaana sheegay oo qiray shidaasina waa qiray ninka la yidhaahdo ibnu casaakirna kitaabkiisa eh, kadib muftara calaa abi xasan alashcari uu ku sheega wuxuu yidhi inaanu yarnahay oo nala cayrsanahayo oo laangaabnahay kama dhalanaysa in aanu bidacnahay manaa markaa niman yaroo la caydsanaayo la takfiiriyo la tabdiiciyo oo aan weji lahayn bay ahaayen lakiin markay dawladu hoos galeen ayay dilaaceen oo daahireen marka sidaa daraaddeed ayay ku xoogaysteen caalam islaamina meelo badan ay madhaba ahlusunna waljamaaca ay la baxeen wey marka qofka taalibka waa inuu ogaado maxaa nimankan intaas inay sayid caliyaan maxaa keenay waxaa kaloo baahan inaa su-aal lafteeda laga jawaabo wadaaddo badanoo ahlulcilmi oo ahlu khayr oo fiican oo kutubta sharaxay baa ka mida nimankaa maxay ugu qaldeen nimanka hadday ahlulbidac yihiin ama niman qaldan ama inkaar qaba yihiin waxay yidhahdaan culummada islaamku waxyaalaha in lagu qaldama ka keena waxaa kow ka ahaa nimanku sunnay horta un isba sheeganayeen laba alkitaab wa sunna bay fasirayeen sida shiicada iyo muctasilada inkaarqooyinku u diidayaan maysan ahaynoo bukhaari iyo muslim iyo saxiixaanka iyo sunanta waa fasirayeen waa sharxahayeen wey weliba waa qorahayeen wey qur-aanka waa waa fasirahayeen wey saxaabaday jeclaayeen wey niman waxaa weeye daahirkooda sunno badan iyo khayr badan iyo wanaag badan oo xagga weliba fiqi cibaadadu ka muuqdo ayay ahaayeen weye saas daraadeed talabadu waa isaga xirmaysay wey madhab imaamu shaafici intooda bani weliba u nisba sheeganayo jamaahiirtooda muطlaqaa waxay u nisba sheeganaya inay yihiin shaaficiya marka waa la jeclaa saasaa loogu loogu xirmayo saasaa loogu xirmayo marka dhib badan ayaa meesha ka sogday lakiin intaa iyada ah waa una iyaga laftooda rag muwaajahinaya waa jireen ilaa markii dambe shekh islam ibnu taymiya iyo madarasadiisa ay timid oo kala tuuray oo kutubtoodii ay kala tuureen wey weli waxyaalaha isla waxaa ka mid ah raggii muluugta kutub ay u qoreen imaam alxarameyn kitaab uu qoray kitaabkiisa maxaa la yidhaahdaa iqaata ayuu qoray wey kitaabkiisa iqaasa ayuu qoray oo meligiibu qoray wey ninka la fakhrudiin raasi tacsiiskuu qoray isaguna boqor buu u qoray wey salaaxudiin laftiisa kutubaa loo qoray caqiida baa nin la ohan jira abu mascuud ayaa caqiida intuu qoray ashaacir ayuu xifdisiyey weliba ka dhegaysan jira ag fariisan jiri hal ag fariistay nimankii nimanka la ag fariistay marka waxyaalaha intishaarkooda ka mid ahaa hawlahaas ayaa ka mid ahaa wey hawlaha ayagaa ka mid ah nimanka marka kitaabka wadaad ku sheegi doona ayay kamid wadaadkuna ka tirsan yahay ayuu ka tirsan yahay ayb waxaa u baahan in marka wax layska weydiiyo ninka la yidhaha abu isxaaq ashiraasi mar haddaanu garanay ashaaciradii aan garanay iyo kulaabiyiintii waxay ka soo jeedeen waxa u bahan in ayada laisweydiiyo nimanka muctasilada oo kitaabka ku sheegi doono abu xasan alashcari ninka la yidhahdo abu isxaaq horta inaan dhamayna abu isxaaq ashiraasi caqiidu saan sheegna waa waa nin ashcariya wey kitaabkiisa uu ku difaacay ashaacirada wadaaddo badanna ay ka warwareegteen waxaa weye kitaab la yidhaahdo alishaara ilaa madhab ahli lxaq alishaara ilaa madhabi ahli lxaq kitaabkaa kitaab mabuuco yaalow waa yaala kitaabka asaga alishaara ilaa madhabi ahlilxaq waxaa weye ahlilxaq lagu sheega waa ashaacira la soco ahlilxaq lagu sheega waa ashaaciro wixa ayaa ka soo haran waa ahlulbaatil ama selif hawshun nisba sheegteen ama sunni ha sheegteen ama muctasila haden ama jaamiya amana qadariya haden wax arda ku sheeg waa ahlulbaatil waa isla tuuray waa isla tuuray hal nas baan jeclaysay kitaabka inaan ka soo guurino wuxuu yidhi markuu caqaa'idoodii sheegay kitaabku waa kitaab weyn markuu sheegay wuxuu yidhi faman ictaqada qofkii ictiqaadoo aamina ayra maa asharna waxaan ishaarnay keyrkii qofka ictiqaaday ileyh xaggiisa oo min ictiqaad ahlilxaqa wey ictiqaadka ahlilxaqooda waxaan qofka ictiqaada ahlulxaqaasoo almuntamiina u nisba sheeganaya ilaa imaami abi xasan ashcar u nisba sheegaya radia allahu canhu radia allahu canhu weliba e fa huwa muxuu yaad malaynaysaa kaafirun wey marka ma fahamtee wuxuu ku yidhi qofkii ictiqaada hayra maa asharna ileyh min ictiqaadi ahlilxaq almuntamiina ilaa abi xasan ashcari qofkii ictiqaada e fa kaafirun gaal wey midkaa asagaa hawl khatara wey hawl khatara oo wax lala yaabo ah ayuu sameeyey uxiya waman nasaba uu ka sii dar uxiya waman nasaba qofku u nisbeeyo u tiiriya ilayhi min alashaacira hayra daalika wax anugu aansha kitaabkaygaan ku sheegay waxaanan qofku u nisbe sheegana faqad kafarahum waa gaaraysiiyey kitaabka anugu waxaan ku sheego waxaanahan qofkii ashaacira qabta yidhaahda qofkaa wuxuu ashaacira waa gaalaysiiyey la soco haye hadduu gaalaysiiye maxaa ka dhacay fa yakuunu wuxuu ahaanayaa isaguna kaafiran buu ahaanaya w isagu laftiisuna waa kaafir wey oo muxuu ku gaalooba bitakfiirihi lahum ayaga ugaalisu ku gaalooba asaguna ninkii ashaacira yidhaa waxaan uu sheegay waxaan ahaan bayn horta waa wuu gaalaysiiyeyba kow asaga laftiisa ka waran waa gaal buy oo muxuu ku gaalooba waxaa weeye ayagoo ahlilxaq oo ahlulislaama ayuu gaalaysiiyey isaguna waa gaal wey ka daba tuur buu yidhi ka dabageed kabacdi muxuu yidhi faman kaana qofku ada ictiqaaduhu ashaacir difaacayaa weli faman kaana ictiqaaduhu wa diinuhu diintidu qofkay ahaatay sidaanbu aan soo sheegnay fa kayfa yastaxilu sideebuu xalaalaysanaya almuslimu qof muslima an yaktaabahu inuu xanto oo wax ka sheego qoladii salafiyiintii xanaabilada u duruxlaya la soco fadlan an yukafiro wayalcanahu inuuba gaalaysiiyo ama lacnada iskaba dhaafe siiba waxga sheegi karaa wey maba dhici karta halkaa waxaad ka fahmaysaa naqligaa laga fahmaya uu soo raray nimanka le ashaacir in la takfiirin jiray oo la lacnadi jiray Ah, in la lacnadi jiray oo la takfiirin jiray ayaa warkiisa aan ku cad kitaabka awalkiisuna ku sheegay waxa kitaabka ku bixiya hawsha waa ku bixiyo wuxuu waa hal fii hada ictiqaadaat ictiqaadaadka anu kitaabkaygaan ku sheegaybiyo ma ku jiraa maa yajxadu wuxuu jaxdo axadun qof jexdo oo diido on karmiyaha ku jiro hadda waa hawlo katara oo diin la'aanoo badan buna hadda ku sheego wey wuxuu qof diida inkiray miyaa jira aw yastamiru calayh ama ka shakinahaya ah, qofkaasoo caalimun aw caabidun abuy ah ilaa mulxidun daahriyu mid mulxida oo diinta ka baxday oo dahriya oo ilahay rasuulkiisagoo rumaysan oo aakhiro rumaysnayn ma ogiye cid kaloona inkiraysaa ma jirto dadkii marka madhabkooda diidanaayoo dhan oo muslimiinta ahaa wuxuu ku xukumay inay yihiin mulxidiin inay yihiin dahriye inay yihiin kufaar inay yihin buu ku xukumay hawshaasu halkaasu kala dhacay wixii aw muuhimun mid ku moodsiinayo wax ku moodsiinaya diinta si qalada ku fashiraya xashwiyun bidciyun xashwi oo bidci xashwi ma taqaanaa xashwi waxaa loo yaqaanaa dadka sifaadka sugahaya sifaadka ilahay alasmaa wa sifaat dadka sugaayo oo sida kitaabka qur-aanka ah, sheegu sanowshata ku sugaayo ayay xashmiinu bixiyeen inuu sibku ciy xashmi waxaan ugu bixinnay markii eh, uu barayay dadka eh, ninkii la ohan jiray taabicigii ii sheeg eh, ninkii taabiciga ah muxuu ah xasanulbasri markuu wax barayay xalqadiisii ayay intay nuunuu yihaahdeen oo wax khalada ka sheegeen ayaa waxaa la hal cayriyo meel dambe fariisto xasha xala baa layidhi xalqada meesha ugu dambayso xirifteeda ha fariis halka u cayriya khayrlaawayaal weyaa layidhi waana war baatil warkaa inuu subki warkaa uu keenay waa war baatilan waxba ka jirin wey marka muhiimaddu waxay tahay kitabka waxaa ka fiirin karta safxada boqol sagaashan iyo kow baad ka fiirin karta xaqiiqa macmuunada iyo jadalkiiyuu la socdaaye ilaa laba boqol eh, ilaa boqol sagaashan iyo laba halkaa warkaasaa ka fiirin kartaa marka war badan oo ashaaciradu ay qabaan oo baatila ayaa meeshaa ku qoran meeshaa ku qoran kitaabkiisa ah, lagu leeyahay caqiidat salaf weeye oy dheen ibnu salafi waxaamid caqiidat salaf laba naqli oo yar yar aan ka aqriyo fakhraad iyo nambaruuna u qoran yahay nambarkaas eh, soddon iyo toddobaad wuxuu ku yidhi faslun fain qiila haddii la mal iimaan iimaanku muxuu yahy haddiina la yidha qiila waxaan dhehna huwa tasdiiqu weye bilqalbi qalbiga ood ku qabata basa weye madhab ahlusuna waljamaca waa diida wa huwa yatadamanu alcilma inaad ilaahay ogaato bas inaad qalbiga tasdiiq geliso ilaahay inuu jiro inaad ictiraafto aqoonsi cilmiu leedahay kabacdi inaad ilaahay caabuday inaad tugatay inaad salaaday midna shuqul war carada iska maro wey muumin dhamaystiran baa tahay madhabkaas lagu taqriiri wixii wabidaalika sidaa daraaddeed bay waradat luqatulcarab ku soo aroortay luqatulcarab tasdiiq inay tahay ayay kusoo sidaasana maraynaa ah, isagu madhabkan xoogaa qaab ka duwan oo sharxi doona ayaan kitabka ugu tegi doona insha allah maxalkeeda ku baraarujin doona laakiin eh, luqa alcarabiya inuu tasdiiqo markii luqa alcarabiya la shoo waxaa ka soo horjeedaa takdiib baa ka soo horjeeda iimaan markii la sheegana waxa ka soo horjeeda kufri wey laakiin ayagu baabkaa kuu mari maayo waxay ku leeyiin markay iimaan sheegaan waxay u boodahayaan hee waxay u boodahayaan kufrigay u boodahayaan waa laba shan shuqul isku lahayn laba shan shuqul isku lahayn wuxuu yidhi walkufru waltakdiibu waljaxdu bilqalbi weeye la soco wuxuu yidhi gaalnimada iyo jaxdiga iyo inkirida takdiibku waxaa weye bilqalbi weye acmaasha wax gaalnimaa ma jirto way la soco hadda ahlusunna waljamacana maxay qabaan iimaanku inuu qowl yahay oo camal yahay oo ictiqaad yahay bay qabaan wey sidoo kale kufrigu waxay qimaamaan sunna waljamaaca inuu qowl yahay oo ictiqaad yahay oo camal yahay isagu laakin wuxuu ku leeyahaye acmaasha kuma jiro gaalnimo wax laydhaha kuma jirto acmaasha wadaaddo badan hadda soomaaliyana saasay qabaan hadda la soco oo ashaacirada hadda maa wax ka hadlaaya kuwa salafiyiinta sheegana saasay qabaan la soco oo ah inaysan acmaasha aysan gaalnima ka mid ahayn dadkan aan ugu gaalaysan jirin bay qabaan hadda la soco marka bitaarsubiq bay kuu gashaa la soco hawshayada wuxuu ku yidhi marka hawsha iyada marka wuxuu yidhi waa wayatadamanu ljahl weliba usacde wuxuu yidhi jahli buu kulansanaaya kufrigu wuxuu kulansanayaa waa qowlka uu jahmi qaba hadda la soco jahmi qowlka uu qaba iyo sheekiisi jacdi weeye oo ah kufrigu waxaa weeye inaad ilaahay jaahil ka noqoto lakiin ilaahay haddaad taqaano muumin baa tahay oo kufaaru qoraysh ka hore ilaahay waa yaqaaneena muuminiin dha buu ku leeyahay fircawn ka hore ilahay buu yaqaaneen muumin iska dhawo ah. warkaasay meesha la fadhiyaan warkaasay meesha ku qorayaan ma caqiidada marka salafiya ayaa waxaa ku qoran waxaa ku yaallaan wey adugu bal isweydiye kitaabka noocaas arag waxay dhaheen waa kitaab waxaa weye caqiidat salafiya liabiasan liabi isxaaq shiraas bay dhaheen inaan soo raro waxa uu meesha ka sheego waxaa lagu kalafiya ka mid taha fasalka ugu dambeeyo afartan faqrada afartanaad wuxuu ku gabagabeeyey oon ku gabagabaynaya wuxuu yahay faslun fa in qiila haddii la yidhaahdo maa macna alistiwaa lilaahi tacaala fi carshi haddaadna weydiisaan waxaan leenahay ficlan weeye ficlan weeye qiila waxaa leeyaha facala subxaanahu fi lcarshi ficlan buu ku sameeyey alla carshi wuxuu ku sameeyey ficil buu ku sameeyey samaa bihi nafsahu mustawiyan uu ku magacaabay laakiin sifatu istiwaa ilaahay male buu kuleey waana diida waana inkira wey kamaa facala fi lbunyaani maxaa la fi lbunyaani dhismaha weeye ficilan fa kaana bihi baaniha war qofku hadduu guri dhisa buu ku yidhi muxuu sameeyey dhismuu sameeyey binaa buu sameeyey kabacdna waxaa lagu magacaabayaa baani iyo fuundiya dhisaa lagu magacaabaya ilaahayna wuxuu sameeyey ficil la yidhaha istawaa buu sameeyey mustawi baa lagu magacaabay laakiin sifa istiwaa waxa la yidhaha ma jirto wuunan kala wey caqiidada marka waxa ay ku qoran yihiin baa waxaa lagu leeyahe rag waxay ku leeyihiin caqiidatu salafiya weeye liabi isxaaq weeye waana nin salafiya wey maata la aqbali karaa wax wax jira ma wax la aqbali karana ma waa nimanka ayago waa niman caqiidatu salafiya aan warka hayn weyo wadaadkan hadda eh, cabdilmajiid turki sacuudiyaanka oo taxqiijiyey sharaxa eh, lumac shiraasi iyo kutub kaleo macuunay jadal ka mid yihiin wuu isbaraanbaray wey markii hore salafi weeyebi markii dambe haddana wuxuu labada waa la dhihi karaa wuu isku dhex yaacay Ah, meel waa u tuuri waayo ninkan muxaqana waa ka cararay ah, waa ka cararay marka hawlahaas ayuu wata duuduubkii mahadhadu maxay tahay abu isxaaq shilaasi waa nin ashcariya kutubtiisayna ku caddahay wey wax warana awshaa kama jiraan wey awshaa wax waru kama jiraan ila iskuul gooyana ma aha wey nimanka asagu sheekh ardaydii isagu agu ka soo tafarucay oo muctasilada la yidhaahdo ayagu waasil mactaa iyo nimankaasa aasaasay ah, camr ibnu cubaydiya niman inkaar qaba ayay ahaayeen wey niman inkaar qaba wey nimanka ayagaa wey ayagu usuul bay leeyiin kitaabku ku keeni doonaa waxaan u sheegayna waxa usuul bay leeyiin kitaabku ku sheegi doonaa qaalat muctazila buu oran doona wuu radin doonaa nimanka ayaga maxaa yihiin usuul shana usuul khamsa la yidhaha ayay leeyihiin usuushaas waxaa ka mid a tawxiid baa ka mid a tawxiidkana maxay ula jeedaan mataqaanaa inkaaru jamiic sifaat illahi caza wajal tawxiidka waxay ula jeedaan usuul khamsa waxaa weeye sifada nuqdada ugu horeysa waxaa weeye caqiidada ka mida التوحيد ومعوية نoo fasira توحيidkaad wadaan waxaa weeye inkaaru صiفaat الlahi caزa wala jamiiعا caزa wajal in la inkiro hawshaa la soco midka labaad waxaa weeye oy leeyihiin caqaaidooda ka mid a ah waxaa gooni leeyahy alcadlu oo maxaa loola jeedaa asagana afcaalullahi caza wajal kullaha waa xusna wey in afcaasha ilaahay wanaagsan tahay qabiixino kuma jiray dheheen wey noo jilciyaa la yidhi hoosu sii taga maxaad ka wadaa waxaan ka wadnaa bay dheheen addoommadu ayagaa acmaashooda afcaashooda ayagaa sameeyo wey ilaahayna shuqul kuma adaa samay salaa hadaad tukatay adaa samaystay kufri haddaad ku dhaco adaa samaystay ilaahayna shuqul kuma le kitaabka tajhiid tawxiid mufiid markaan akrinaa hawshaas omaana ishaarin hawshaasay qabaan wey afcaasha adaa abuurtay ilaahayna shuqul kuma leh warkaasay wadaan wey waxay kaloo meesha ugu jiraa waxay lehin ilaahay waxaa waajib ku ah waxa wanaagga inuu sameeyo wax xumaantaana inuusan wax dhiba uusan noo jidayn ayaa waajib ku ah. marka waxaa la yidhahdaa aslaax iyo islaax iyo waajib wax la yidhahda ayay qabaan wey hawshaasay qabaan wey mid kasta caad waxaa ka mida ah, ay qabaan ay qabaan waxaa ka mida ah alwacd walwaciid wacd waciidku muxuu yahay wacdi waxay dhaheen ilaahay waajib waxaa ku ah ahlujannaha janno inuu geliyo waajibay kuda wax laga baryaya asagana maa acmaal baan la imaanaynaa khayraad baan la imaanaynaa waajib wa kuwa qasabka oo dir ku aanu jannadana gelin haye waciidkuna muxuu yahy waciidkuna waxaa weeye de qofkii macsiya ku dhaco gaalnimo ku dhaca iyo macaasi waaweyn iyo e, fisqu ku dhaca qasab ilaahay waxaa ku laazima inuu naarta geliyo wax laga baryahayana maa hadduu hawshaa samayn waayo daalim weeye yihahda warkaasay meesha la fadhiyaan meesha <laughs> warka asaga ayay la fadhiyaan midka afraad waxaa weeye almanzilatu bayna almanzilatayn oo maxay tahay waxay dhaheen qofka mu'mina waa la garta qofkii gaalkaana waa la garta laakiin qofka muslim sheeganahaya oo kabaa'ir ku dhaca oo macaasi ku dhaca oo faasiqulmilliga waxa loo yaqaano waxay dhaheen annagu muslimna odhan mayno mu'minna odhan mayno hee maxaad dhahaysaan faasiq baan odhanaynaa haye faasiq waa garan xugmiisa aakhira ka warramo mukhalladun fi naar weyde dadka muslimiinta oo asxaabulkabaa'irkaa waxay dhaheen waa mukhalladuuna fi naar wey sida khawaarijtu qabto ayay qabaan sida daraaddeed madhabka iyagu ay qabaan waa madhab laga keenay raafidadiiyo shiicada yuhuudda saa'ibada nasaarada meelo badan ay ka keeneen wey madhab baas oo la ururiyey oo isu keenkeene weeye marka khawaarijda kuway ku waafaqeen buu ka mid yahay marka waxay dhaheen faasiqa muslimkaa waxay dhaheen naartu ku waareen mukhallad wey lakiin adduunka markii la joogo waxaan leenahay mu'minna maahid gaalna maahid bayna mansilatayn baan ku dhigaynaa laakiin markaad dhimato fisqi u dhimaato soo maaha iyo xukun baan xukunka waaridayna waxaan leenahay kaafir billahi alcadiim naartaa lagu waarinaya naartu ku waaray warkaasay meesha la fadhiyaan qodobka afraad shanaad ugu dambey waxaa ka mid ah alamru bimacruuf wanahyi can lmunkar baa ka mido ah. qawaaciddooda khamsiga waxaa ka mida ah baabka asagoo ah alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar maxaad ka wadaan baa ley waxaan ka wadnaabay daheen in lagu baxo a'imatljawr a'immada muslimiinta hadday macsiga ka dhac ama jawr ka dhaco in lagu baxo oo lala dagaalamo lakala tuuro ayaanu qabnaabayna hawshaasay qabaan way sidaa daraaddeed ayagu dowladihii hore o dhan waa diidanaayeen ma'muun markuu yimid alcabaasi markuu yimid ayay waxaa weye intay sheekh u noqdeen oo hoosta ka galeen oo magaciiseeyeen oo qur-aan ku akriyeen ayay dawladdii la wareegeen wey kabacdi markay dawladdii la wareega waad garanaysaa fidnadii maxaa ka dhalatay fitnatu khalqul qur'aan la odhan jiray oo a'immada islaamka oo dhan waxaa leeyay nimaan wuxuu yidhi wareegtu soo saaray wuxuu yidhi ha lagu itixaamo dadka masalatu khalqul qur'aan ha lagu itixaamo wadaadkii diida qadaha ha laga qaado imaamnimada ha laga qaado khitaabada ha laga qaado tacliimka ha laga qaado masaajidda ha laga joojiyo caami ha laga dhigo guriga jooga la yihahdo wadaadka ogolaa soomaa mushaar badan ha loo qoro guri ha loo dhiso heer sare ha laga dhigo duub weyn ha loo xidho howlahaasoo dhan isagaa lagu wareejiyo markaasaa wadaadada ahlulxadiidka iyo ahlu sunnihii oo imaam axmed uu ka mid ahae xabsigaa ka milo ah, gumaantanaan bay baa laga diyaariyey waa laga xaadiriyo khatar baa dhacday ilaa hawshay u socotay mutawakil uu yimid markuu asagii dhintay mutawakil uu yimid markaasay hawsha ronaatay wey markaasi ahlu sunnihi ahluxadiidkii ahlukhayrkii loo ogolaado inay hadli karaan oo wax sheegi karaan oo niqaashi karaan oo madaxa la baxeen wey marka dowladaha tooda ahayn may ogolo wey marka niman inkaar qaba oo balaayo qaba ayay ahayo nimankaa iyagaa wey tay inahaas marka waa ku filantahay waxaan ku gabagabaynaya wanshada ballanqaada mutakalimiin buu sheegi doonaa sidoo kale wadaad mutakalimiin mutakalimiintu waa nimanka la yidhaahdo ayagaas iyo kayrkood muتakalimiinta waxaa loogu magacaabay waa niman war badan niman adila haya maaha kalaam bay hayaan hadal bay nafta kaaga qaadayaan waxaa kaloo mutakalimiin loogu magacaabaya wadaadadu hadalkooda waxay markay wax qorayaan waxay yidhaahdeen alkalaamu way oran doonaa alkalaamu bay ka bilaabaan adigu waxaa taqaanaa baab iyo kitaab baa taqaanaa iyagu laaku oranaya alkalaamu bay ka bilaabayaan ciwaanka goobada kusina waxa weeye alkalaamu kadaa bay ku oranayaan sidaa daraaddeed kitaabka hadda annagu akhrisanayno alkalaamu wadaadku waa dhihi doonaa ila mutakalimiintu ka mid yahayo alkalaamu wuu oran doonaa nimanka iyaga marka cilmu kalaamkuna hadda muxuu yahay cilmu kalaam waa cilmi yukhtadaru macahu calaa isbaat alcaqaa'id addiiniya biiraadi alxujaj wa dafci shubah bay dhaheen cilmi maxaa la kalaam waxaa la yidhahda cilmi aad awoodayso ood karayso inaad caqaa'id diiniya sharciya aad ku difaacdahe xujaj iyo caqli aad ku difaacdo oodna ku sugto aayaadka qur-aanka iyo xadiista ijmaca muslimiinta ka warran maya shuqul kumeriyo kuwa ayaga waxba lagama faa'ida xagga u tuur bay ku leeyihin kuwa ayaga waxa weeye waa dani waa la tuurayaa bay ku leeyihin ninka leeyahay jurjaani sanif jurjaan wuxuu ku tacriifay markuu tacriifinaya cilmulkalaam wuxuu yidhi cilmun yubxasu fiihi can daati illaahi caza wajalla wa sifaatihi almumkinaat min almabda'i waalmacaad calaa qaanuuni islaam ah. cilmulkalaam waxaa la yidhaahdaa qaanuun annagu aan degsannay oo islaamka aan u nisbaynay oo caqaa'idda lagu difaaco oo gaalada lagula doodo oo shubaadka lagu dafciyo caqaa'idda iimaanka iyo lagu sugo ayaa la yidhaahdaa xaggee laga keenay falsafatu yunaan baa laga keenay falsafatu yunaaniyin ayaa laga keenay marka nimanka ahlukalaamkale wadaadkuna sheegi doono waa badan yihin waxaa ka mida ashaacirada lafteedaa ka mida waxaa ka mida maturiidiya ka mida waxaa ka mida kulaabiyada ka mida waxaa ka mida jahmiyada waxaa ka mida muctasilada waxaa ka mida karaamiyada waxaa ka mida qadariyada waxaa ka mida murji'ada iyo kayrkoodba niman ciddaa ka badan wey nimanka mutakalimiinta la yihahdo ahlubidackaaqabayaala nimankaa wey marka inaha ayaga ah waa ku filan tahay inahaas marka ayaan isaga gaabsano waxaa jiro waayahan hadda kitaabkan inaan hawlaha baraarujiya ugu kala waxaa ka mid a ayaa dhawadnimaba waxay u weydiiyeen shiraasi kutub ahlu sunnaha ay leeyihin usuulu fiqiga shiraasoo ka mid ma aha waxaan ku yidhi maya ka mid maaha markaasay niman wadaadada soomaalida oo weliba iska dhigaya usuulu fiqiga inay wax kala socdaan oo jaamacadkan xataa muqdisho qaarkood wax ka dhigaan waxay dhaheen ma jirto waad qaldan tahayo ninkaa waa nin salafiya ma jirto wey dood bay fooda geliyeen marka hawlaha saa waa inaad ula socotaan hawlaha waa inaad socotaan ninkaninka asaga wadaadka asaga waa nin ashcariya laakiin kutubta waa laga faa'iidaysan wixii khaladana waa la baraarujino waa la leexan laakiin soomaalidu in badanoo ka mida ah, waxaa wa iska sadxiyin wey waxaa la rabaa hadda casri waxaa la joogaa casrulbaxhi baa la jooga casida kaatira maxaa la yidhaahda oo doctoora ayaa la jooga casri jaamacaad baa la jooga hadday saa tahay maxaa lagaa rabaa waxa aad sheegaysa waxaad samaynaysa he inaad iska hubsato inaad iska hubsato meelaad hubto cagta aad dhigto ayaa loo baahan yahay marka wadaadkan waa wadaad noocaasa saa ula socda kitaabkiisana waa laga faa'iidaysan waxba laga cara ama fiqi ha noqoto ama usuul fiqi ha noqotee waa laga faa'iidaysan weeye wixii qaladana ku jiran waa la baraarujin weye wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi raxmaan raxim muqadimat lmualif muadinku muqadimadiisii wey wixii allahuma allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi huwa ayb alxamdu mahaddu lilahi allay u sugnaatay biyo kamaa sidii huwa asaguba ahlu aalkiisuu yahay wey alxamdu mahadda lilahi alla ayay u sugnaatay wey istixqaaqan ayay u sugnaatay wey milkan ayay u sugnaatay wey mahadda ilaahay subxaana wa tacala ay u sugnaatay lilahi dawajaara majruurku waa khabarkii hadda la soco kamaa sidii weeye kamaada wuxuu sheegay wadaadkan hadda eh, eh, shuruuxda kitaabka cafwan shuruuxda kitaabkana wax ka sheego kitaabkan asaga ah shuruuxdiisu ma badna sharaxa asagu uu leeyahay oo lumaca waataan shala soo sheegay oon soo taabtay sharac kaa anfacaya kitaabkan ma ah akhrisoo ka faa'iidayso laakiin kitaabkan kaagama anfacayo wax badanoo kaama anfacayo oo kuma furayo cibaaraad kuma furfurayo taa waa mid horta waa in la ogaado sharaxa labaad oo hadda la hayo waa tacliiqan hadda aan hayno buqyatmushtaaq buqyatulmushtaq kan sharax lama odhan karo marka waa tacliiq wey wuxuuna qabanayaa kelimaadka iyo marmar masaa'ilsha xagga laqbada ku saabsan kitaabka qaabka la isu ayuu ka wax ka taabanaya iyo marmar masaa'il kale u taabanayo marka sharax lama odhan karo waa tacliiq yaro tacliiq baa saaran sharax kalaa jira oo la yidhaahdo nushatulmushtaaq nushatulmushtaaq oo maxamed ibnu yaxya eh, ibnu aamaan wadaaliya uu leeyahay kaa anigu ma helin waa la sheegaa laakiin anugu ma helin kaa asagaa waana kitaab weliba loo majelo marka qaarkood lagu daabaca wey meelaan ayaan weydiiyo u diray waa laga soo waayo meelaan u dirdiray turkiga iyo meel rag jooga waa u diray waa la soo waayo wey aniguna marana xijaas tegey iyo waan baarbaaray waan raadiyey waan waago marka kama warqabo midkaa wuxuu yahay awooddiisu waxay tahay ma sheegi karo Eh, waxyaalaha la yaabka ah waxa anigu aan isweydiiyo mido badan igu soo noqno waxaa ka mid ah kitaabkan maadaama iyo kutubu shaafici uu ka mid yahay mutaqadim uu iyo qarnigii shanaad uu ahaa wadaad weynu uu leeyahay kitaab yaroo mukhtasarana uu iska ahaa maxaa loo sharxi waayey sawl baa inaad isweydiisa ma aha kitaabka in loo khidmeeyo oo la sharxo oo boqol sharax la saaro kun sharax la saaro ayay ahayd wy ah, laakiin ma hayno marka maxaa looga leexda waxaan u malaynaya anigu jawaabta nafteyda aan ku qanciyey waxaa weeye maadaama ashaacirada marar badan qac u ka siiyey ee in laysaga leexday nimanka ashaaciradu sheekhu waa ashaddu nnaasi calaa maxaa la yidhahdaa mukhaalifka wey la soco qofka ayaga khilaafsan dadka ugu daran wey saa daraad asaga u tagfir waad arkaysaa marka may ogolo wey wax yar hadday kaa uriyaan ee bannaankay kuu tuurayaan marka kitaabkan maadaama ayaga waqaalat ilashaaciratu liyo lagu khilaafay waxaan u malaynaya walcilmu cinda allah inay dhaheen anaguna ku sharxi mayne waxaa weeye duurka gallow ah, duurka gal waxaana ku soo qaadi mayne meelaas ku baaba inay dheheen baan u malaynaya meelaa ku baaba inay dheheen baan u malaynaya alxamdu maadu lilahi alla usugnaatay weeye kama sidii huwa ahlu ahl uu yahay ilaahay waan ku xamdinayaa maxaa dhacay liannahu huwa ahluhu wey ahl bu ilah in lagu xamdiye caza wajalow wa salawaatuhu ilaahay ammaantiisu salawaadka ammaan in lagu fasiro haadaa huwa saxiix wey wa salawaatu alla ammaantiisu calaa muxamadin nebi maxamed ha ahaata wey nebi maxamed nebig alai asmaa badan buu leeyahay dee midkaana ugu mashhuursan weye nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam asmaa badan oo wada awsaaf oo macaani kutusaysa ayuu leey nebig alayh isalaatu wasalaam khaatami nebiyiin ahaa weeye khaatama nebiyiin nebiyada kii lagu gebagabeeyey oo lagu khatimay wey khaatim haddaad taada hoos dhigto ismulfaacil aad ka laqbayso waxay noqonaysaa kii gebagabaynahaye wey haddaad taada kor dhigto ismulfuc ka dhigtana kii lagu gebagabeeyey noqonaysaa w ah, marka nebi maxamed alay sla ambiyada kii lagu gunaanaday wey laakiin ka warran awliyada ma lagu gunaanada awliyada kii ugu dambeeye maya <laughs> maya wey ah, awliyada kii lagu gebagabeeyey maa wey ayb laakiin wadaaddaa waxay qabaan awliyada iyo ambiyada yaa fadli badan markaas waa awliyadaa fadli badan wey nala sacow ah, wadaadda halkaa ka tuuray amaalka ka tuuray nasal allah asalaam wa sayid almursaliin mursaliinta sayidkoodii hogaamiyahoodii ahaa weeye sayid lmursaliin ayb maxaa u dhexeeya nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya wadaadda waxay dhaheen waxaa u dhexeeya rasuulka waa mid shareeco lala soo diray dadka in gaarsiiyana la amray nebiguna waxaa weeye waa insaan loo waxyooday sharci oon waxba la amrin wey ah, hadalkaasay jamaahiirtu qabaan lakin saxiix waxa wey ay qabaan aqiliyada muxaqiqiinta ay qabaan waxaa weeye nebi iyo rasuul inay isku mid yihiin nebi iyo rasuul waa waaxid ah, nebi iyo rasuul waa waaxid ayib wadaaddo ay waxay dhaheen nebiga waxaa la odhan karaa waa shaksiga loo soo diray ummatun muwaafiquuna lahu dad asaga waafaqsan oon la dagaalamayno gaashaanka u daruurayn oon colaad ah ka horkeenayn iyo waran iyo xabad cidi loo soo diray baa la yidhaha oo shareeca nebi kale tusaale ahaan ayuu ummadda kusii hogaaminay sida ambiyadii reer bani israa'iil wey nebiguna muxuu yahay waa insaan loo waxyooday oo loo soo diray dad asaga khilaafsan oo gaashaanka u darood loo dagaalamahayo hadasaa u kala tawjiye waa jira laakiin saxiix waxaa weeye nebi iyo rasuul inay isku mid yihiin sidaa daraaddeed shanqiidi iyo hayrka shekh islam taymiyo aad bay u difaaceen wey aad bay u difaaceen hadalka asaga oo ah inay isku mid yihiin suurat lxaj suurat lxaj ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku sheegay in nebiga iyo rasuulka waa laysku cadfay waa laysku cadfay ah, markii laysku cadfayna waxay kutusaysaa labadaba he maxay aayadda qur'anka maxay wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nebiyin ah, wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nebiyin baa layidhi marka wamaa arsalnaa irsaalka ficilka irsaalka labada waa u yaala wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nebiyin labadaba marka la diray labadaba in la diray haadaa huwa saxiix qowlkaas saxiix sa'alanii waxay weydiiyeen buu yidhi sheekhu sa'alanii waxay weydiisteen bacda ikhwaani walaalahay qayb ka mid ah waxay weydiiyeen an usanifa inaan u qoro lahum ayaga mukhtasaran mid la gaabiyey oo filmadhabi madhabka inaan u qoro kaasoo fi usuul usuul fiqiga ahaaday inaan u qoro saalani waxay weydiiyeen bacda ikhwaani ikhwaani bay weydiiyeen su-aasha marka ma dad culuma ahayd ma dalabatulcilmiga eh, asaga la siman mise rag shuyuukha ay ahaayeen annaga hadda hawl noo talma lakiin eh, dad muslimiin ah oo eh, culummo ah oo dalabatulcilmi ah ayay kutusaysaa waxayna ka mid taha waxyaalaha noocaana ah. sabab kitaabka u alfiyay kutusaysaa sabab taariif maxaa maa huwa waxaa weeye in la weydiistay wy in la weydiistay culammada islaamkuna inta badan saas u badan yihin in markii wax la weydiistay ay waxalifaan in markii eh, imaam shaafici asagoo markii risaalada la weydiistay ayuu wax yuu qoray wey ah, markaasuu wax qoray wey cabdiraxmaan ibn mahdi ibnu xasaan baa weydiisay bdirama maad ibnu xasaan markuu weydiistay oo yidhi usulu fiqigiina howlaha adugu aad isdaba dhigayso iyo xujijkaan aad kala agaasimayso annagu ma naqaana kitaab nooga qor buy bdirama maad ibnu xasaan baa weydiiyey markaasu qoray wey marka qaababka wax lagu qoray taaliif ku yimaada ayay ka mid tahay marka saasuu ku qoray wey bacdu ikhwaani walaalahay qaybo ka mida ah. walaaluhu marka nasama waa dadka muslimiinta ah oo dalabatulcilmiga ah ayaa suaasha iyagaa sheekha weydiiyey wey ah, su-aashaa weydiiyey an usanifa inaanu qoro weeye marka maxay tahay taa waay macnaheedu waxaa weeye wadaadada waxbaa ku jira wadaadada wadaadka waxa ku jiro cilmiga aqoonta ku jirta waxaan loogala soo bixi karaahe in wax la weydiiyo war sheekhow kaale kitaab bal inaad noo akrido jazaaka allahu khayr sheekhow inaad wax noo qorto masalada wax ka tirahdo baaraka allah fiik qaabkaas waa qaabka ugu fiican wey laakiin haddaad tirahdo ka waran warin wax ma taqaana kitaabkan maxaa la maya akrin kartaa haddaad tira ka waran sidee mudigiyaa tirahdo Ah. yo ka waran midkaan wax ma taqano nin belaa ma taqaayo khatara kitaabkan may akrin kartaa wax ma taqaana horta ah. ma aqaanuu ku dhihinay wadaadki wax yaqaana raadsa hora igadab ku dhahayao ha laakiin nin balaana waan aqaanaaye alla ilaahay keen haddan kala turtana miyuu ku dhahaya wuxuu warma anuu maya ma aqaanee orad wadaad kala raadsa wey ha marka asluub iyo dhaqan maaha asluub iyo dhaqan maaha in qaabka wax loo dhigo qaab saxa maaho ayb wuxuu yihi an usanifa inaan qoro tasniif tasniif baa jira taaliif baa jira kitaabaa jirta jamac baa jira qaabo kawa qaabab la sheego marka kitaabada iyo jamcu ayagu waa iska caan wey wax walboo la qoraa la yidhaahdaa laakiin kutuba ahlilcilmiga waxaa loo isticmaalaa inta badan ta'liif iyo tasniif baa loo isticmaalaa marka mal farqu bayna tasniif wa ta'liif wey tasniifka ka daqiiqsan baa le leanna tasniifka waxaa weye atasniif wa tanwiic wey waa inaad noocayso shay walba meel intaad dhigto aad aad su isu kala leeyihin aad isu daba dhigto shay walba meeshu ku habboon yahay intaad dhigto heesay u kala horreeyan ad u kala hormariso aad ah, tartiibiso aad ah, maxaa le si heer sare aad ku keento ada waa tasniif wey tanwiic inaad kala wacayso wixii caama meelgeyso wixii khaasa meelgeyso wixii daahira meelgeyso wixii muawala meelgeyso hawliisa aad ku olooday kitaabka qur-aanka meel dhigto sunnada meel dhigto ijmac wixii inaad kala tartiibiso ayaa la rabaa marka ta'liifkuna waa ku xiga ta'liifta tasniif ayaa fiican wey taliifkuna waa isudumid w taliifka inaa isu dunto ayaa l an usanifa inaa u qoro lah asaga weeye mukhtasaran inaan u qoro weeye mid la gaabi mukhtasar maxaa la yidhaahdaa maa qala alfaadu wa kaura macaanihi wadaadadu saas yahay maa kaura maa qala alfaadu alfaadiisu waa yarta wa kaura macaanihi macaanihiisuna aad u badan tahay kaasaa mukhtasarka la yihahda laakiin mararka qaarkood waa dhici kartaa in alfaadiisuna ay tahay qaliila ay tahay macaanihiis ay badnayn waa dhici kartaa laakiin inta badan sida wax lagu tacriifiyo waa inahaas wey i madhab madhabka dhexisa madhab madhab buu yidhi madhabkuna muxuu yahay waa makaanu dihaab wey waxa laga hadlahayo makaanu dihaabkuna muxuu yahay waa meeshii lagu tegay oo la maray weeye oo yaa maray imaamu shaafici baa maray wey meeshuu maray wey meeshuu maray wey oo ismu makaan maxaa u dhahaysaa sheekh allo meel la marayo ma jirtee waxaa laga soo qaadayaa dariiqadii iyo qaabkii tafkiirkii cilmiga ahaa iyo madrasahii haqaafadii cilmiga waxaa laga soo qaadaya kaanahaa makaan ee yuslak wa yuqcad wey in la qaaday oo la fadhiistay oo kale ayaa laga soo qaadaya marka filmadaha buuye marka hadda waa la tacriifiyey filmada maxaa loo tacriifiyey lianno ash waa cahdiyo madhabkii laysa yaqaanay oo ah wadaadku waa nin shaaficiyo weeye waxaan wax ka qoray waxaan ka hadlahayana hee maa shaaficiyow madhabka asaga waadix ood garanaysay weeye oo xaggee ku saabsanya mukhtasarkaasu fii usuul lfiq wey fii usul fiq maxaa loogu qaydayaa lianno mukhtasar kale ayuu leeyahay oo ah tnbih fi fiqi ayuu leeyahy marka mukhtasarkale maadaama uu jiro waa la kala leexiyo midna waa usuul fiqi midna waa fiqi furuucu ku saabsan yahay ayb kaa isaga laftiisa tanbiiha ah, kutubta loo khidmeeyey oo maxaa la yidhaahdaa iisheeg fiican ayuu ka mid yahay isaga loo khidmeeye midka kitaabkan maa ibnu rifca oo maxaa la yidhahdaa kifaayat nebi tanbih ku sharxay afar iyo labaatan wayaan malaynaya laba iyo labaatan afar iyo labaatan waya umalaynaya isnawi ayaa wuxuu saaray wuxuu saaray tacqiibaad buu saaray isna laba majala oo la socda adigu afar iyo labaatan laba iyo labaatan meelaad ku daabacan yaan u malaynayaa ah, marka haddaad akhrisato fiqu shaaficiya meel baad iskaga xidhaysaaba warkiisa iska dhejiyay marka hala dalbado oo hala akriyo wey ayib liyakuuna suu ahaado liyakuuna suu ahaado mudaafan mid loo liyakuuna ee mukhtasar liyakuuna mukhtasaru suu ahaado wey mudaafan mid loo idaafeeyey oo lagu biiriyo oo lagu daray ilaa maa camiltu wixii aan shaqeeyey oo sameeyey weeye oo min atabsirati ahaaday wey kitaabka tabsirada la yidhaahdo oo anigu aan leeyahay si loogu biiriyo le'annoo tabsira waa kitaab asagu uu leeyahay kitaabkaana ka waasicsan oo ka weyn weeye khilaafaadkii wax badan buuna ku sheegay weeye marka waxaa la kitaabka xoogaa waasicu nuguyo waa nugu mana weynaa ad hadda kitaab almajala lagu taxqiijiyey oon saa u weyneyn weeye laakiin khilaafaadka iyo aad u badan wey marka waxaa la kaas waa nugu weyah mid khulaasaa ayaan rabnaa wey marka wuxuu kan waan qoray mukhtasarkaas suu ahaado mukhtasarku suu ahaado mid loo idaafeeyey oo lagu biiriyey ilaa maa camiltu camiltu maxaa leeyahay maa alaftu waa sanaftu wax aan qoray si loogu daro mina tafsira kitaabka tafsira liya fi usul fiqi saan maxaa leeyahay loogu biiriyo dayib kaasoo ku saabsanaa fi lkhilaaf weeye khilaafka maxaa leeyahay khilaafka ka buuxa wey khilaafka uu ka hadlaayana waa khilaaf fi usuul fiqi oo weliba culimmada shaaficiyada fi usul fiqi ay isku hayaan ah, khilaafka kaleftiisa waa ishaarayaa laakiin waxa asagu inta badan waxa weeye culamaa usuulfil shaaficiya khilaafkooda masaa'ishay isku hayaan ayuu aad ugu taxriiriyey oo uga hadlay wy taasaan ku taxri marka wixii qolaa waxay dhaheen maadaama kaas khilaafku badan yahay oo war badan yahay naga gaayo mid khilaafku ku yar yahay noo alif oo mukhtasar marka wuxuu yidhi kan kii ha lagu biiriyo oo ha lagu daro ha laga dabageeyo ha laysla aqrisa laga faa'iidaysta wy faajabtuhu waan ajiibay wy oo waan yeelay wy culamada islamka saasaa lagu yaqaana faajabtuhu waan ajiibay oo waan yeelay ilaa daalika maxaa weeye an usanifa wy tasniif mukhtasar fi usuul fiqhi fi lmadhab inaan qoro hawsha ayada waan ajibay oo waan yeelay wey iijaaban waajibin weeye limas'alatihi mas'aladiisi aan waajibinahayo oo ka dhigaa iijaabku maxaa weeye ay waaqicatan wa xaasilatan wey ila iijaabka iyo wajaba macnaheed waxaa weeye waqaca wa xasala wey faidaa wajabat junuubaha fakuluu minha idaa waqacat hadday dhacdo wey marka wuxuu yahay masaladiisii u weydiisay ayaan waajibinaya oo mid dhacday baan ka dhigahayaa wixii warkiisi waan yeelayaa waxaan ka dhigaya mid waajib igu ah oon aqbalay mid waaqicaana ka dhigahayaa we oo dhacday ayaan ka dhigahayaa waa qadaa guditaan weeye lixaqihi xaqi saa'il wey qofkii wax weydiistay oo walaalu kitaab noo qor xaqiisii waa guda xaq la isku leeyahay wey haddii lagu yaha walaalow wax naqaano ama masaladaad nugu dhaantaa annagu kuwaan kugu dhaannaa aduguna mid baad nugu dhaantaa aan war wax isku darsanno a wadaad baa laga sheegi jiray maaa la yidhahdaa dhulkan reer muqdisho ah warshee warshee joogi jira ayaa waxaa laga eegi jiray waxaa la xoogaa kutubta qaar buu yaqaanaa wadaadkii xalqahaysta intuu u yimaado ayuu wuxuu leeyahy war intaan anugu aqaanay aduguna intaana taqaanay maan isku darsano xerta noo qaybi wey anigana wakti ardaday sii adigana he wakti qaada ardada wey adiga wakti aan wax kuu akriyo anna wakti waxay akri wey shala fiican soo maa alena waa heer sare wey marka adigu ardada noo qaybi aniguna aan wakti u akriya kuwaan u faa'iday adigu aadan aqoonin adiga lafteeda aan kuu faa'iideeya adiguna ii faa'iideyo wey lakin wadaadada somaaliya intaas ma ah wadaadada somaaliya inta badan ma yaqaanaan inta badan ma yaqaanaan maxaa weeye hadduu malo wadaad baa maxaa liya kitaab bilaaba lumac bilaabay he hadday wada bilaabahayaan wey a minhaaj baa mid bilaaba kurtiga wada bilaabahayaan wey awjaac mid bilaaba kurtiga masaajidna waa laga bilaabahayaan wey haadaa khata ardadana waa lagu ciyaarahaya dadka ummadda waktiga laga luminahaya waa xaasid iyo tanaafus aan waxba ka jirin meel la angaaray magaalada waxa ka jira iyo baahida ka jirta ayaa la rabaa inaad wax ku akrido adiga ay ku xukunto maxaa la yidha xaajatulbeled ayaa rabaa adiga inay ku xukunto wey laakiin maxaa la yidhahdaa minhaaj baa la aqrinaya na waa aqrinaya kana waa bila kana waa bilaabaya in anuguna aqriga tafsiir bu aqrinaya na waa aqrinaya dayada hada laysa bisaxiix xasad iyo xeqdi iyo waxay kutusaysaa liidnaan bay kutusaysaa wax fiican ma iska ilaaliya weligii wadaadka saa wax ku sameeyana yaan loo tegiba gebigiisaba ha loo gambiyo ha walad laaliin yaan loo oro wadaadka asaga saa wax sameeya ha ile wadaad gardarro wada sheekho hawsha waa gardarro wey allaahuma oga hadda haddii wax kale jiro khalad kale hadduu jiro oo uu yahay wadaad kitaabka jejebinahayo oo ku ciyaarahaya hadduu yahay waa masale kalow haa warkayga qadlob hadduu ya wadaadaan kitaabka aqoonin oon xaqiisa siinaynin sharif cabdinuur hadda hadduu hadda abushujaac bilaabo ama arbiciin bilaabo ama lumac bilaabo majliskan waa la xiraya waa lagu kala tegayaa he kaasaana la aadaya alaysa kadalik had hadday timaado nin caalima hadduu yimaado waa la xiri waa lagu kala tegay kaasaa lala xaadiri laakiin hadduu hawshu ay caadi tahay oo kursiga bindhikoola iska yihiin oo mid walba mobiles iyo tooshida iska wato tooshlaha maxaad waad uga dhinac bilaabaysaa adoo dhinacaaga meeshaad ku hayso waxaahu wa qadaa lixaqii wey xaqiisoo la gudaayo wey ayib wa ashartu waxaan ishaaray bi fiihi dhexdiisa waxaan ishaaray ilaa dikri khilaaf khilaafka inaan xuso khilaafka inaan xuso khilaafkaas waa kee waa khilaafka ku saabsan culimmada shaaficiyada dhexdooda laakiin aan lagu sii talaactegayn oon aad loogu xeeldheeraanayne wax yar la baraarujinahayo wax yar baa la baraarujinaya khilaaf lfiqi iyo fi lfuruuc kama hadlahayo taasha kama hadlahayo waxaa weeye madaahibta iyo furuucda loogu noqo fiqiga loogu noqonaya wamaa shay baan baraarujinayaaba laabudda aan laga maarmin minhu asaga oo mina daliili wixii daliil oo lagama maarmaana waa baraarujinaya markaan khilaafka sheego khilaafku adilu ku dhisan yaha wey qolo walba daliilkooda waan sheegahayaa waana kala rajaxaya qac baan ka siinaya waxyaalaha asagu khaaska leeyahay may ka mid tahay markuu sheega khilaafka ka tegi maayo masaladu asagu siduu u arko ayuu caddaynayaa ushuu ku dhufanhayaa waana ku dhaqaaqahayaa wy waa miise fiican waa miise fiican fa rubamaa waxaa la arkaabuyo waqaca inuu dhaco daalika kan oo mukhtasarkaa inuu dhaco daalika kan oo ah mukhtasarku inuu dhaco oo gacantiisa ku dhaco gacantiisa galo man qof inuu galilaysa usanan cindahu isaga agtiisa maa camiltu wixii aan sameeyo min alkhilaaf oo ahaa tabsiradii ah, tabsira nin haysta ah, maxaan aan haysan inuu kan helaa laga yaabaa Ah, tabsiradii baan haysan inuu helo lumaca ayaa laga yaabaa marka inaad lumici uga kaaftoomi karto ayaa laga yaabaa farubama waclalka waqaca inuu dhaco daalika oo mukhtasarkaanu inuu dhaco ilaa man qof inuu agtiisa dhaco laysa cinda uusan ahaanin maa camiltu wixi aan shaqo min alkhilaafa wey marka waa kaga kaaftoomi kartaa wey haddaad kan haysato lumacaad haysato qasab kuguma aha weye inaad hee tabsira inaad aaddo weye kan waa kaga kaaftoomi kartaa laakiin haddaad wada helayso khayr labadaisla mutaalace wey waa yaallaan wa ilallaahi alle xaggiisa buu yidhi tacaalaa sareeya ayaan arqabu kuu daraynhayaa weeye an yuwafiqanii inuu waafajiyo lisawaabi sawaabka iyo sida saxa inuu waafajiyo khata iyo gafkana iga leexiyo weeye wayajzila inuu weyneeyo aniga ii gooyo ama ii weyneeya alajra ajarka iyo awaabka awaaba awaabka inuu ii weyneeyo ayaan alla weydiisanaya inahu alle kariimun mid deeqsiya weeye wahaabun oo hibo badan wax hibeeyo dadka wax siiyo cid wax weydiisataa siiyo wey wuxuu yihi walamaa waktigii kaana uu ahaaday alqardu ujeeddadu bihaada kitaabi kitaabkan ujeeddadii danta laga leeyahay markuu ahaaday usuul aii usuulii waa kaana maxaa la yihahda khabarkeedii markuu ahaaday usuulfiqi dantii ujeeddadii qardiga leeyahy markuu usuulfiqi ahaaday wajaba waxaa waajibtay bayaanu inaan caddayno alcilma wadanna inaan caddayno mar haddaan usuul fiqi ka hadlayno waxaa waajib nagu ahaataybi inaan caddayno oon sharaxno bayaanino alcilmu wadannu inaan ka hadalno sababtu maxay tahay iyo wamaa yatasilu wax la xiriira samaaya bihimaa laba wax la xiriira cilmi iyo dani howlo badan oo la xihiirsamo gadaal ka keeni doono ayagana inaan caddayno ayaa waajibtay maxaa dhacay saa maxa u leeda maxaa dan iyo cilmi sheekhu meeshaan u sheegaysaa wuxuu yidhi lianna bihima labadooda waatana jawaabtu lianna bihima labadooda ayaa yudraku lagu haleelayaa jamiica ma shay dhammaantiis weeye yatacallaqu ku xiran weeye bilfiqi fiqiga ku xihan wey usuul fiqiga fiqiga wixii ku xirnaa waxaa weeye cilmi iyo dani baa lagu haleelaya limaada liannahu masaa'isha fiqiga imaa cilmun wa imaa danun masladu inay masale cilmiga go-an tahay ijmac muslimiin adiladu ay isaga daba timin oo aan doodu ka jira inay tahay iyo mas'ale inay dani tahay labaan bay noqon kartaa marka wuxuu ku leeyahay daniga iyo cilmiga ayaa fiqiga iyo usuulu fiqiga wixii ku xirnaayo dhan halkaasaa lagu ogaadaa wey lanna bihima eh, maxaa le bilcilmi wadani yutraku yaa lagu haleelaa weye jamiica ma shay dhammaanteeda tacallaqu ku xiran bilfiqi fiqi wixii ku xirnaayo dhan cilmiga dani baa lagu ogaadaa wey uma intaas kabacdi nadkuru waxaan sheegaynaa annadaru fiiradaan sheegayna fiiradu maxay tahay adan huna laga wada alfikru baa laga wadaa fikirka inaad wax fiiriso ood ka baaraandegto ta'amul baa laga wadaa nadarka laga wadaa huna iyo wadaliilu daliilkaan sheegi doonaaw labadaana waa sheegi doonaa waan ka daba tuuri doonaaw iyo wamaa shay baan sheegi doonaa yatasilu la xidhiira bihima labada anadar ah, wadaliil waxa la xidhiirana waan sheegi doonaa waa imaan doona warkaasoo dhan wey maxaa dhacay maxaad u sheegaysaa ayaga laftooda lianna bidaalika hawsha iyadoo nadarkii daliilka la sheego ayuu yaxsulu ku xasilahaya oo lagu helayaa w lagu hananaya alcilmu wadanu baa lagu helaya markaad ogaato nadar aad ogaato oo wax fiiriso ka baaraan ood rogrogto aad danina aad daliilla adeesho markaa kabacdiba go-aana waxaad gaaraysaa imaa cilmi waa imaa danu baad gaaraysaa wey marka lianna bidaalika oo ah annadru wadaliil baa waxaa lagu haleelaa yaxsulu lagu haleelo oo lagu ogaadaa wey alcilmu wadan wey uma intaas kabacdina nubayinu waxaan caddayn doonaa oo tacriifin doonaa wey nubayinu bimacnaa nucarif wey waxaan tacriifin doonaa oo qeexi doonaa alfiqhu fiqigaan tacriifin doonaa wey fiqhi waan qeexi doonaa mufradkiisa fiqhi maxaa laga wadaa waan qeexi doonaa wey waa usuululfiqi usuululfiqi asagoo la qaba oo saa u wada soco labada kelimo wada socotana waan qeexi doonaa waan sharxi doonaa wey insha allahu insha allahu caza qaalibahayo wajalla weynaayo howlaha marka ayaga ayaan isdaba dhigi doonaa buyi oon wadi doonaa wey hada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin